بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد jacfar ibn abi aalib qisadiisaa noo socotay waxaa noogu soo dembeysay boqorkii oo ilaahay waafajiyey xaqa intaa ka bacdina wiilashii muhaajiriintii dumarkii meeshaa u hijrooday yidhi wax allaala wixii aad wax aan idin dhiibaayo ma jira raggii loo soo diray hadiyooyinkoodana u celiya wax xaajo ah iyo dan oo aan ka leenahay ma jire falaa xaajata lii wax danoo iiga sugnaaday ma laha qaalat umu salama umu salama waxay tidhi fakharaja camar iyo wa saaxibuhu camar iyo saaxiibkiisii ayaa soo baxay maksuurayn ayagoo niyad jabsan ayagoo maksuurayn ahoo jabay oo oo maqhuurayn la qahray oo aad iyo aada u dulloobay ayay soo baxeen ayagoo maksuuriin ahoo niyad jaban haddana maqhuuriin ahoo dullaysan ayay soo baxeen yajuraani adayaalilkhiibati waxay jiidahayeen adayaasha khiibada iyo hoogga macnaha dib waxay jiidahayeen dib hoog ah markaa macnaha cirib dambe hoog ah ayagoo la noqday waaye amaa naxnu annagu faqad aqamna waan nagaanay cinda anajaashi najaashi agtiisa bikhayri daarin daarta u khayr badan maca akrami jaari iyadoo ay la socoto deriskan u karaamo badan ayaan annagu najaashi agtiisa ku downay faqada faqada wuu dhammaystay oo wuxuu ku gotay jacfar ibna abi aalib huga huwa asagii wa zawjatu sawjadiisa fii rixaabi najaashiy najaashi barxaddiisa iyo bannaankiisa ama amnigiisii cashara sanawaatin toban sano ayay markaa ku nagaayeen aaminiina ayagoo aaminiin ah muطma'iniin degan oo xasilan wa fi sanati asaabicati sannadii toddobaad oo lilhijrati hijrada ayaa haadara waxay ka soo baxeen bilaada alxabashati dhulkii xabasha way ka soo ambabaxeen maca nafarin koox ayagoo la jira oo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah koox muslimiinta ka mida la socotay sawjadiisa iyo jacfarba muttajihiina ayagoo u soo jihaystoo u soo socda ilaa yatriba madiino falammaa balaquuhaa markii ay soo gaareen kaana rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama caa'ida mid ka soo noqday litawihi isla markiisaas min khaybara isla xilligaa waaye ayaa wuxuu ka soo laabtay khaybar bacda an fataxaha allaahu kadib markuu ilaahay u furay kadib lahu asaga fa farixa nebiga wuxuu ku farxay biliqa fa farixa waa uu ku farxay biliqaa'i jacfar jacfar la kulankiisa faraxan shadiidan farax daran ayuu ku farxay xataa qaala ilaa nebiga uu yidhi maa adrii ma ogi biayihimaa biayihimaa labadooda kii ana anigu ashaddu aan ugu daranahay faraxan faraxa waxaan aad ugu farxay ma kala garanayo afatxu khaybar miya am biquduumi jacfar jacfar soo gelitaankiisa iyo furashadii khaybar labadooda ma ogi midka ay darsnaysiiyey oo faraxa adag igu kelifay walam takun ma ahayn farxatulmuslimiin ee farxatulmuslimiina muslimiinta farxadooda caamatan guud ahaan waalfuqaraa'i kuwa dan yarta ahoo midnu muslimiinta ka mid ahna khaasatan si qaas ah ma ahayn bicawdati jacfarin jacfar soo noqoshadiisa ay ku farxeen biaqala mid ka yar min farxati rasuuli rasuulka farxaddiisa salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh nimankii muslimiinta ahaa caam ahaan iyo fuqarada qaas ahaan ayaga laftigooda way farxeen waaye farxaddii ay ku farxeen soo gelitaankii jacfar kama yareen farxaddii nebiga uu ku farxay waayo faqad kaana jacfar jacfar wuxuu ahaa shadiid shadiida alxadbi mid ay daran tahay cod cadfigiisa mid naxariistiisu ay badan tahay cala aducafaa'i ducafada wuu naxariisto jacfar wuxuu ahaa shadiid alxadbi miday naxariistiisu daran tahay cala aducafaa'i ducafada uu u naxariisto kafiira albiri wanaaggiisana uu badan yahay bihim ducafada uu u wanaajiyo xataa intii inahu asagu kaana uu ahaa waa jacfara yulaqabu mid loogu naanayso biabilmasaakiin masaakiinta aabood baa la dhihi jiray aad buu masaakiinta ugu gacan furnaa akhbara canhu waxaa ka qabray oo ka warramoo ka sheekeeyey xaggiisa abuu hurayra faqaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa jacfar khayru nnaasi dadka midka ugu khayr badan lanaa anaga macshara almasaakiin haddaan nahay jacfar ibnu abi aalib buu ahaa kaana wuxuu ahaa khayra annaasi midka dadka ugu khayrka badan lana annaga markana loo fiiriyo macshara almasaakiin masaakiinta haddaan nahay jacfar ibni abi aalib buu ahaa faqad kaana jacfar wuxuu ahaa yamdii mid kaxeeyoo la taga bina annaga ilaa beytihi gurigiisuu noo wadi jiray fayuطcimunaa wuxuu na quudin jiray na siin jiray maa yakuunu cindahu wixii agtiisa ahaaday xataa idaa nafida ilaa ay dhammaato dacaamuhu tacaamkiisa akhraja lana wuxuu noo soo bixin jiray alcugka cukad buu noo soo bixin jiray waa qumbaha allatii kaasoo yuudacu fiiha sim suam samn subagga lagu shubto geedka qumbaha ay dadku ay subagga ku shubtaan ayuu noo soo bixin jiray walaysa fiiha shay-un waxna aan ku jirin iska dhammaaday laftigiisa mar allaala markuu noo soo bixiyo asagoo maran oo waxba aan ku jirin fanashuquhaa waan dilaacinaynay markaa qumbii baan intaan kala jebino wanalcaqu waa murdinaynaa oo waa leeleefaynaa maa caliqa wixii ku dhegdhegay bidaakhilihaa daakhilkiisa wax kale ma lahee qumbii baan intaan jebino subaygii geesaha uga dhegdhegiy burcadkii kaasaan markaa leeleefaynaa lam yadal mana aanin makhu jacfar lam yadul ma dheeraanin oo ma fogaanin mukhu jacfar jacfar ibni abi aalib nagaashihiisa fi lmadiinati magaalada madiine uu ku nagaa wax badan ma uusan sii joogin markuu soo noqday fa fii awaa'ili sanati athaaminati sanadii sideed awalkeedoo lilhijrati jahaza wuxuu qalqaaliyuu diyaariyey alrasuulu rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh jeyshan ciidan limunaasalati ciidankaasoo loogu talagalay inay la dagaalamaan alruumu ruum limunaasalati ruumi ruum la dagaalankoodii buu u diyaariyey fii bilaadi shaam wa ammara wuxuu madax uga dhigay cala aljeishi ciidankii zayd ibni xaariha wa qaala wuxuu dhahay nebiga in qutila zayd haddii la dilo aw usiiba ama la asiibo faاlamiiru amiirku jacfar ibni abi aalib waaye oo asaga ha la wareego fain qutila haddii la dila jacfar ow usiiba faاlamiiru cabduلlahi bnu rawaaxa fain qutila cabduلlahi bnu rawaax haddii la dilo ow usiiba ama la asiibana falekta had doortaano almuslimuuna muslimiinta lianfusihim nafafyaalkooda amiiran hogaamiye minhum ayay ka mid ah falammaa goortii wasala almuslimuuna muslimiintii ay soo gaareen ilaa mu'ta wahiya qaryatun waa qaryo mu'tadee waaqicatun ku taalla oo dhacda calaa mashaarifi shaam shaam xuduuddeeda shaam xuduuddeeday dhacdaabay ku taallaa mugtee meesha markii ay soo gaareen waa filurdun dhulkaa urdun lagu magacaabo wajaduu waxay heleen anna aruuma ruum qad uciddu inay u diyaar garoobeen lahum ayagay u diyaariyeen mi'ata alfin boqol kun boqol kun oo ciidan baa loo diyaariyey tudaahiruhum waxaa xoojinaysay oo lagu oo lagu sii xoojinahayay boqolkaa kun mi'atu alfin uqraa boqol kun oo kale oo min nasaara alcarab carab nasaaradeeda ka mid ah oo min qabaa'ili lakhmin wa judaamin wa qudaaca nimankaa ka mid ah qabiilooyinka lakhm lagu magacaabo judaam iyo qudaaca iyo wakayrihima wixii markaa lamida carabtaa nasaareedna gacan bay siinayeen amaa jeysh lmuslimuuna amaa jayshu lmuslimiina muslimiinta ciidankoodu fa kaana alaaata aalaafin saddex kun bay ahaayeen wamaa in iltaqaa maba aysan kulminba aljamcaani labadii ciidan oo wadaarad ay dhex martay markaa raxa almacrakati macrakad iyo iska hor imaad dhagax shiidkiisa raxa waa dagaalka kulul ee macarikad xoog badan uu dhex maray xataa khara ilaa uu dhacay zayd ibnu xaarifa sariican asagoo legdoon oo dhulka ku dhacay waaye muqbilan qaabilan hayra mudbir mid cararaayo dib jiidiinaan ahayn famaa asraca maxaa ka degdeg badnaa an wasaba inuu soo booday jacfar ibn abi aalib uu ka booday can dahri farasin faras dhabarkii kaanad lahu asaga uu lahaa shaqaraa'u oo shaqaro ah caddaanka iyo guduudka midabka isku jiraa lagu magacaabaa shaqaro faras noociisu saa-uya buu ka booday uma caqarahaa wuu boqon jebiyey boqontuu uga dhuftay bisayfihi sayftiisa xataa laa yantaficu biha alacdaa saysan ugu intifaacin cadowga min bacdihi asaga gadaashiisa wa xamala araaya buu xambaaray waawaala hoos ama gudaha ayuu u galay fii sufuufi ruum ruum safafyaalkooda wahwa asagoo yanshidu geeraaraya asagoo gabay tirinaya yaa xabada aljannatu wakhtaraabuha طayibat wabaaridun sharaabuha wruumu ruumu qad danaa cadaabuha kaafiratan baciidatun ansaabuha calaya id laqaytuhaa diraabuha asagoo gabe nooca tirinaaya ayuu dhex galay yaa xabadaa alla wanaag badnaa aljannatu jannada fiicnaan badanaa jannada waqtaraabuhaa alla dhowaa buu yidhi طayibatun waa mid tiibaho udug badan wa baaridun qabow sharaabuhaa sharaabkeedana cabitaankeedana cabitaan aad u qiimo badan oo qabow ah waruumu ruumna ruumun ruum waayo qaddanaa waxaa dhowaaday cadaabuhaa cadaabkeedii kaafiratun waa kuwo ilaahay ku kufriso baciidatun fog ansaabuhaa nasabyaalkeeda dad wax noo dhaxeeya ma aho way naga nasab fog yihiin calaya waxaa korkayga ah id laqiituhaa haddaan la kulmana diraabuhaa la dagaalankooda ama garaacitaankooda saa asagoo leh ayuu dagaalkii galay wadalla wuxuu ahaaday jacfar yajuulu inuu ku warwareegayo fi sufuufi alacdaa safafka cadowyaalka bisayfihi sayftiisa wayasuulu uu ku dhex boodboodayo waayo marka dagaalka lagu jiro isqaadqaadka iyo isweweynaysiiska iyo kibirka waa la ogol yahay amaa maxalada meeshaas aan ahayn baa loo diiday maahane socodka noocaana waa socod ilaahay u carooda waa tii lagu yidhi ninkii abudujaane ahaa markuu intuu casaabadii madaxa ku xirtay maradii gaduudneed seeftuu soo qaata buu isku dhex qaadqaaday gaalada hortooda markaasaa wuxuu yidhi nebiga socodkan ma u jeedin waa socod ilaahay u caroodo ilaa meeshaan maahane halkan waa loogu talagalay wayasuulu uu ku dhex boodboodaayo xataa asaabathu ilaa jacfar ayaa siibtay darbatun darbo iyo dhufasho qatacad goysay yamiinahu midigtiisa faaqada araaya calankiibuu qabtay bishimaalihi bidixdiisa famaa labisa maba daahinba an asaabathu اlأkhraa tu kale inay asiibtay haddana qatacad goysay shimaalahu bidixdiisa faaqada araaya calankiibuu qabtay bisadrihi wacududayhi sadrigiisa xabadka iyo labadii cudud buu ku qabtay qabtay waa labadii gumud gacmihii la googooyey famaa labisa maba daahinba an asaabathu inay asiibtay faalidatun tu saddexaad shatarathu kala goysay shatrayni laba gobol laba gobol markaa ka dhigtay faaqada araaya calankii waxaa qabsaday minuu xaggiisa ka qaaday cabdullaahi bnu rawaaxa famaa zaala cabdullaahi kama uusan zuulin yuqaatilu inuu dagaalamayo xataa laxiqa ilaa uu ka daba tegey ee uu haleelay bisaaxiibayhi labadiisii saaxib balaqa rasuul rasuulka waxaa soo gaaray salawaatullaahi calayhi masraca quwaatihi quwaadkiisii hogaamiyaalkiisii dilkooda alhalaaati ee saddexda ahaa faxasina calayhim waa u murugooday ashadda alxasni murugtan u adag waanbahuu ugu xanuun badan wa amaduhu uguna xanuun badan ayuu nebigu u murgooday waاnطalaqa wuxuu u soo baxay uu soo aaday nebiga ilaa bayti ibni camihi inadeerkii gurigii jacfar ibn abi aalib faalfa waxa uu helay zawjatahu xaaskiisa asmaa binti cumays oo tata'ahabu u diyaargaroobaysa laistiqbaali say u soo dhowayso zawjiha ninkeeda alkhaa'ibi ee maqan fahiy iyado waxay ahayd qad cajanad mid qooshtay ama qastay cajiinahaa cajiinkeedii oo waxay diyaarinaysaa raashinkii oo qasalad waxay u qubaysay dhaqday baniiha ilmaheeda wa dahanathum way u subagtayoo karen bay u marisay wa albasathum wayna u labistayoo dhar fiicanna wa u xirtay ciyaalkii qaalad asmaa asma waxay tidhi falamaa goortii aqbala uu soo qaabilay calaynaa korkeenna rasuuluullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam ra'aytu waxaan arkay hulaalatan hulaalad baan arkay waa mara yar oo min alxusuni murug ah oo tuwashixu dabooshay ama saaran wajhahu alkariim wejigiisii sharafta lahayd nebiga sala allahu calayh wasalam waxaan ku arkay bay tidhi hulaalad waa waa mara yar baa loola jeedaa taasoo xusni iyo tiraaye ka muuqataa taasoo wejiga rasuul ka dabooshay rasuulka wejigiisii qiimaha badnaa fasarat ilmakhaarif maqaawifu fasarat ilmaqaawifu cabsi ayaa iruxday bay tidhi marka waxaa isoo gashay amase aan siriyaystayoo hoos iga soo buuxday almakhaawifu cabsi ama cabsiyaalo fii nafsii nafsadayda hayra annii laakiin anigu lam ansha' ma aanan doonin an as'aluhu inaan su'aalo can jacfar jacfar ka waran inaan dhaho ma aanan doonin makhaafatan cabsi aan ka cabsanaya darteed an asmaca inaan ka maqlo minhu jacfar xaggiisa ama nebiga xaggiisaba maa akrahu waxa nacayo uu dhintay iyo saan baa ku dhacay iyo wax aan nacaya inaan maqlaan diidaayey ma aanan su'aalin faxaya waa uu salaamay rasuulka dadkii meesha joogay iyo iyo gabadhii iyo carruurtiiba wa qaala markaasuu yidhi kadib i'tiinii ii keen oo iigu yeer biwlaadi jacfarin jacfar carruurtiisa fadacawtuhum waan ugu yeeray bay tiri lahu asaga fahabbuu way soo boodeenoo way soo carareen naxwow rasuulka xaggiisa farixiina ciyaalkii oo aad ugu faraxsan nebiga la kulankiisa musaqridiina haddana farxaya musaqridka waxaa loola jeedaa way alalaasayeen deh oo macnaha aad bay u faraxsanaayeen oo farxad weyn baa ka muuqato waxay ku dhawaaqayeen erayo farxad leh wa akhaduu waxay guda galeen yaryarkii yatasaaxamuuna inay cidhiiriyaan calayhi nebiga inay nebiga soo ciriiriyaan kullun ku kasta yuriiddu wuxuu doonahayey an yasta'hira bihi inuu nebiga la gooni noqdo inuu nebigu keligiisa u qabsado ayuu doonahayey mar allaala markii nebigu ku soo arooreen fa akabba calayhim waa ku soo dul fooraray rasuulka wa jacala wuxuu gudagalay wuxuu guda galay rasuulka yatashammuhum yatashambumuhum inuu udugsanaayo macnaa inuu carabsanayo ciyaalkii ayuu gudagalay wacaynaahu indhihiisuna tadarifaani ay ka qubanayaan min addamci ilin nebigoo ciyaalka saa u haaya haddana indhihiisii ay biyeynayaan faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulkii allow biabii aabbahay anta adigaan kugu furanayaa iyo wa ummii hooyadaybee maa yubkiika maxaa kaa oge maxaa kaa oysiinaaya maxaad u oysay bay tidhi asmaa abalaqaka ma waxaa kaa soo gaaray can jacfarin jacfar iyo wasaaxibayhi labadiisii saaxiib miyaa shay-un wax kaa soo gaaray qabar maa ku soo gaaray qaala wuxuu idhi nebiga nacam haa laqad istushhiduu way shahiideen haada alyowm maanta cinda daalika markaa agteeda qaadat waxaa nusqaamay oo yaraaday albasmatu farxaddii baa ka yaraatoo ka gurtay min wujuuhi siqaari yaryarkii wejiyaalkooda ciyaalkii yaryaraa ee faraxsanay alalaasahayey waxaa isla markii baaba'day fa cinda daalika haabad waxa nusqaantay ama baaba'day oo gurtay albasmatu farxaddii oo min wujuuhi siqaari yaryarka wejiyaalkoodii ka muuqday lamaa samicuu markay maqleen ummuhum hooyadood oo tabkii ooynaysa wa tanshiju oo u ooynaysaa tinshaajka waxaa loola jeedaa qofku markuu ooyo oo hintana uu celinaayo codka ka soo baxa waay macnaha kaa markii ay maqleen hooyo ooynaysa way wada aamuseenoo farxaddii baa ka dhammaatay wajammaduu way qalaleenoo way adkaadeen waxay ku adkaadeen fii amaakinihim amaakintoodii mid kasta farxaddii markii laga waayey wuu kakanaaday wajammaduu waxay ku sugnaadeenay jammad ku noqdeen macnaha waxaa loola jeedaa waxay mtaqaanaa ku qalaleen ay ku adkaadeen fii amaakinihim meelahooda kaanna calaa ru'uusihim waaba sidii madaxyaalkooda korkooda inay atayru shimbiro saaran tahay sidii qof shimbir madaxa ka saaran tahay oo kale yuu markaa ahaa amaa rasuulu ullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam wa yukafkifu rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam asagana wa yukafkifu asagoo ka tirtirhaya cabaaraatihi ilintiisa iska tirtirhaya wa yaquul dhahaya ayuu soo baxay allaahumma ilaahayow akhlif ugu bedel jacfaran jacfar fii waladihi waladkiisa bedel wanaagsan akhluf wuxuu ula jeedaa ilaahu bedel wanaagsan sii jacfar fii waladihi allaahumma akhluf jacfaran fii ahlihi ilaahu ehelkiisa bedel khayr qaba sii uma qaala intaa kadib wuxuu dhahay laqad ra'aytu jacfaran jacfar baan arkay oo fi ljannati jannada ku dhex jira lahu janaaxaani laba baal iyo laba garbood leh mudarajaani ka daadanayoo lagu dhoobay biddimaa'i dhiig wahwa asagoo masbuuqun ah mid la sibqiyey oo ka qubanaya dhiigga alqawaadima horaadkiisoo dhanba meelihiisa hore oo dhan ay dhiig ka socdaan jacfar ibni abi aalib qisadiisii ayaan meesha uga baxnay abuu sufyaan ibnu alxaaris baanu gelaynaa abuu sufyaan